aad alla u qaadeen subxaanahu watacaala oo waajibaadku kow ka yihiin xumahu laga tagana uu kow laba ka yahay oofiya in alcahda wixii ballan lagu galay ilaahay subxaanahu watacala aad kula ballanteen ama aadame kaana mas-uula mid laysweydiinayo su-aal aakhra ka imanaysa weeye wa qaala tabaaraka wa tacaala wawfuu bicahdi illaah wawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum oofiya ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisa marba haddaad gashaan waana gasheen wey wa qaala tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud kuwa alliya rasuulba rumeeyeyo wixii lagu ballamay ama lagu heshiiyey fuliya wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun alliya rasuul kuwa rumeeyeyow maxaad u odhanaysaan ood uga hadlaysaan weedhiinnu afkiinna iyo adinkiinnu waa inuu iswaafaqsanaado afkiiyo adinkoo iskhilaafana dhaqan munaafiq weeye kabura maqtan cadha ahaan waxaa weynaatay cinda allahi agtiisa ilaahay dembi ahaan agtiisa ku weyn an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcalun waxaydan yeelaynin waxaydan samaynaynin waan samaynaynaa inaad dhahdaan aad iyo aad bay alla agtiisa weyn u tahay wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh aayat lmunaafiqi ruuxa munaafiqa calaamadiisu alaaun saddex weeye munaafiq saddex astaamood buu leeyaho lagu gartaa idaa xadata hadduu wax sheegayo oo wax tabinayo kadaba waa been sheegaa wa idaa wacada hadduu wax ballan qaadana akhlafa waa buriyaa waa guub yeela oo ma fuliyo wa idaa tumina haddii la aamino wax loo dhiibtana khaana wuu dhakraa waa khaa'imaa muttafaqun calayhi zaada muslimun fii riwaaya zaada fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim uu leeya wuxuu ku kordhiyay xadiidka raawigu wain saama haba soomo ruuxaasi wasalla haba tukado wazacama haba sheegto ku andacoodo annahu muslimun inuu ilaahay u hogaansamo mumin dhaba yahay baabkii baynu ku soo marray xadiidka markaannu baabka labaatan iyo maraynayna waxaynu soo sheegnay inaan ku gaari doonno baabka siddeetan baabka siddeetan iyo lixaadna maantaad وcan cabdالlahi bni camr caas radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi arbacun saddex afar calaamo afar arrimood man kunna fiihi ruuxay ahaadaanoo ku tilmaanadoo laga helo kaana munaafiqan khaalisan munaafiq barax tiran buu noqonayaa munaafiqnimo ayuu u dharsiibanayaa oo u xubsiibanaya waman kaanat fiihi khaslat minhunna ninka ay ahaato hal calaamoo ka mida afartaas laga helana kaanat fiihi gudihiisa waxaa aanaysa uu ku tilmaanaanaya khaslatun min annifaaqi calaamad iyo astaan munaafiqnimo xataa yadaca ilaa uu ka tago iska daayo calaamadda ayada ah afarti waa kuwama nabi allow ida tumina haddii la aamino hanti lagu aamino khaana waa dhakraya waa khaa'imahaya hanti haddii lagu aamino haddii hadal lagu aamino haddii shay laysku ogaa lagu aamino khaana kii dhagra ammaanada xadkeedii ku xadgudba waidaa xadata hadduu sheekaynayana kadaba waa been sheegayaa waidaa caahada hadduu wax ballan qaadana cafwan hadduu cahdi galo oo ballan galana qadara waa gub yeelaa bimacnaa ballankii waa buriyaa ballanfurow buu noqdaa waidaa khaasama hadduu doodayo gar iyo xaaje uu galayana ama mas'alo laysku hayo uu ka hadlayana fajara waa xadgudbaa fujuur buu la yimaadaa oo xuduudda shareecadu dhaafaya muttafaqun calayhi waa xadii laisku waafaqay waynu soo maray xadiidka wixii laga yidhi ilaa toddoba qowlba iskuu khilaafeen salafku iyo culummadu hawshaani marka waxaan loo badan yahay in calaamadahan la sheegay ay tahay calaamadihii nifaaqi camaliga ahaa kabiira min alkabaa'ir inay tahay oo nifaaqi caqadigaha diinka lagaga baxaya uusan ahayn baa loo badan yahay kolba marka calaamadaha munaafiqnimada ah ee afarta ah haddaad ballanqaadood ka baxdo wixii aad yabahdood fulin weydo haddaad doodayso ood gar iyo xaajo gelaysana aad xadgudubto wixii lagu dhiibtana aad khaainto shan marka sidaa isku noqonayaan mafhuumka cadadkii marka toore ku jira ama tadambe ku jira muctabar ma huna maxaa yeele calaamadaha munaafiqu intaa waa ka badan yihiin laakiin calaamadaha u waaweyn baa afartan ah waana nifaaqi camaliga ahaa munaafiqiintii gaaladaa xilligii nebi maxamed joogay dhaqankan waa lahaayeen oo astaam lagu gartay ahaayeen laakiin nifaaqan camaliga waxaa u dheeraa tii weyneeda gaalnimada ahayd ruuxa laakiin muslimka ee si dhaba ilaahay u rumeeyey ee arrimahan lagu arkay munaafiqiintii buu shabahay dhaqan munaafiq buu leeyahay saasaa laga wadaaye asagiibaa gaala ma aha saa saxaabiga ee cabdullah bni camr bni caas aad buu ugu dhaqmi jiray markuu dhimanayo ardaygiisii baa ka sheekeeyey fii xanuunkii uu u dhintay markuu qabtay qabtaybuu maalin maalmaha ka mida ah isku yeedha ahalkiisii wuxuu ku yidhi ninkii hebel ahaayee qureysheed waa dhoweed gabadhaan dhalay buu i weydiistay hadalaad mooddo ka shabiihi alcahdi ka shabiihi alcaqdi waanu carar bilaadiyey buui waan ku siin iyo waan ku siiyey iyo waan kuu dida midna ma dhihina laakiin eray aad moodo ogolaasho ayaa iga soo baxay isagana waxaa laga yaabaa inuu u qaatay gabadh inaan siiyey marka markhaatika aadabu ninkii hebel ahaa gabadhayda heble waan ku meheriyey ma doonay ilaah inaan kula kulmo markaan dhinto biulu nifaaq buuhi biulu nifaaq calaamadihii munaafiqiintae saddexaad ahaa mid ka mida anoo ku tilmaamin aakhara inaan taga dooni maayo ee markhaati ka ahaada gabadha hebla ahayd hebel baan siiyo waana u guuriyey markhaatikaada anii qad zawajtuhu maxaa jiraa layidhi mar haddaad waxaa u ballanqaadin eraygaa asagoo aan u carablaadiya asaguna u imaansaday baan ka baqayaa inaan haddaan fulin waayo aan noqdo nin calaamad munaafiq laga helay ilaahay baan ka baqayaa an alqaahu biuluثi الnifaaq marka aad laskaga dhaqankaas xun weeye ilaahayna laga cabsado وcan jaabir radi اllahu tacalى canhu qaala lلnabiy nabiga wuxuu gu yihi calayhi الsalaaة wasalaam maalin nabigu u yimid oo arrin culus jaabir waad garanaysaan oo aabbihii markuu shiid dagaalka uxod gabdho badanoo waalihuu korinayey nin iska tabaryarna waa ahaa culays badanna waa lagaga tegey nin xilkasa oo deeqsia ah, oo halgamaa ah oo caalimana wa ahaa nabigu marka inuu ka warqabo aabbihiina aad buu u jeclaa suubano calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bn camni xaraam marka nabigu inuu kaalmayo isku dayi jiray nabigaa marka wuxuu igu yidhi maalin maalmaha ka mida qad ja'a maalu lbaxrayn maalkii baxrayn hadduu yimaado actaytuka waan ku siinayaa xoolaha baxrayn ka imanaya hakadaa wahakadaa wahakada saasaan kugu cantoobin lahaa oo saasaan kugu cantoobin lahaa waa kuu qaadi oo waa kuu qaadi nabigu wuxuu leeyahay xoolo badan baan ku siinaya haddii maalka u yimaad maalkii baxraynna waa inaga soo marrayo waa qolyihii baxrayn deganaa meesha hadda qatar iyo dhulkan baxraynle intaasoo dhan baa laysku odhan jiray niman majuusaa deganaa nasaaro waa ku noolay laakiin majuus baa u badnaa waa nabiga marka cahdi jizya la galeen saxaabigii la odhan jiray alcalaa ibn xadrami baana caamil ka ahaa marna wakii kii abu cubayda maalka uu keenay oo jizyadii sanadka hore abu cubayda ka soo qaaday marka uu nabigu ku daray marka maalka oon imanin baa marka nabiga dhiman doona waa jizyo xoolo jizyo oo lasoo ururiyo laga soo qada gaaladaas low qad jaaa maalu baxrayn maalka baxrayn hadduu yimaado lowdii tamaniga ama tii shardiyadeed bay kugu noqonaysa marna jawaab bay kaa rabto hadday shardiya tahay marna kaama rabto acطaytuka hakada wahakada wahakada sidaa iyo sida baan kuu siin lahaa saddex goor baa nabiga kuu gacan qaadi lahaa bui wax ku siin lahaa falam yaji ma imanin maau baxrayni jizyadii laga sugahayay baxrayn maysan imanin xataa qubida الnabiyu ilaa nabigu uu xijaabto la oofsaday calayhi الsalaaة wasalaam falama jaءa maau baxrayn maalkii baxrayn jizyadii markay timid amara abubakar asidiiq ayaa faray fanaad in la dhawaaqo oo nin buu yidhi wareegto ku dhawaaq muslimiinta dhex qaad ku aadaan muxuu ku aadaamayaa wuxuu ku aamay kana fanaadaa ninkii baa dhawaaqo wuxuu ku dhawaaqay man kaana lahu cinda rasuulilaahi cidatun ninkii nabi maxamed ballan ku lahaa nabigu wax u yaboohay ku siinayaa intuu yidhi asagoon fuli nabigu uu ka xijaabtay aw daynu ama dayn nabiga ku falyatina ha yimaado markuu wareegtada ay soo baxo dowladdii sida ay ku dhawaaqday sayidina abubakar baa khaliif noqday faataytu waan u tagay buui waan u tagay waqultu waxaan abubakar ku idhi ina الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaala lii wuxuu igu yidhi kada wakada sidaa iyo sidaasuu nabigu yidhi maalka baxrayn hadduu yimaado saddex goor baan kuu cantoobinayaa oon gacanta kuu darayaabuu yidhi nabigu maalkii oon imanin buu subanuu geeriyooday shalayna waxaan maqlaya wareegtadii idinka soo baxday ee ahayd nebi maxamed ninku wax u ballanqaaday xaggana uusan u fulin uu ka xijaabta isagoon siinin ama dayn suu banaha kulahaa noo yimaada gudayne haddee waa eg haddaan jaabirahay abubakar uu sii dhabow faxaaa lii wuxuu ii cantoobiy abubakar xikmadiisu u fiirso faxaaa lii wuxuu ii cantoobshay e, xaiyatan cantoobo facadatuhaa markaasaan tiriyey buui hantidii lacagtii dahabkii fidada ahayd la tirinhayay yuu marsaa igu qaaday meel buu ku shubay markaasuu yidhi tiri waan tiriyey in bay noqotay faidaa hiya waaba ayadoo hamsu miatin ah, dirham ama dinaar bay noqotay waa lacag aad u fara badan lacag aad zakada ay xooluhu dahabka ku zakeeya labaatan dinaara ah. waa labaatan dinaar labaatan dinaar waxay u dhagantaa siddeetan iyo oo dahaba bay noqotaa siddeetan iyo shan garaam dahaba maanta haddaad ku dhufato lix kun iyo maraya waa lacag intee leeg shan miya meeqa wey toddoba kun iyo dolar baad ka dhigta kenya mani ah iyo shan garaam oo lagu dhufta lix lacag baan ku u jeedaa shilin kenyaati u jeedaa meequu marayy dahabka qiimihiisa ad ii saxaysaa waa horaa igu dambaysay khayr wey igu dhufta oo runtii ya oo shilin yaa labaatanka diinaara labaatan diinaar baa inta ah marka an boqol ka warramaad waa malaayiin wey lacag aad u fara badan intaa laguma dayni faqaal li abubakr wuxuu yidhi khud qaado xoolahan ka qaado milayhaa laabkeed oo dinaar buu isiiye buui bay noqotay nabigu soo saddex jeer baan kuu qaaday ma qaaday nin gacan weyna u ah abubakar la socay idinkoo kale maahayn sakaraadkaa wuu qaaday waa la tiriyey oo bay noqotay laba kale ku darsuuy marka buu tirsaday ballanti nabiga sidaasuu u ofiyey muttafaqun calay waa gobannimo waajib kuma ahayn inuu fuliyo abubakar hawsha iyada ah waajib kuma ahayn ma saarayn nebi maxamedna waajib kuma ahayn mana saarayn limaada nebi muxuu yidhi maalkii haduu hadduu yimaado anigoo nool hee waa ku siinaya waxbaan kaa siin nabigu maalkoon iman buu xijaabtay looma haysta akhriya adduun laakiin wuxuu nabigu sheegay oo ballan qaaday isagoon adduunka la oofinin in adduunku sii taagnaado waa abubakar diidan yahay radi allahu tacaala maxamed wax ballan qaaday wixiina lama bixinin iyuu ka xumaanaya oo nabigaa kuu ballanqaaday nabigana haw shardiga uu kula galay isagoon la gaadhin buu xijaabtay haddee waxba malihi iska taga abubakar dudha waxba looma haysanin saa laakiin waa gobannimo ninkaad jeceshahay ama walaalkaa ama ahalka ama walaal filaahi ah in ballanqaadyadiisa waxyaaba aad ka caawin kartodh aad ka caawisay dayl u tahay gobonimada iyo dadnimada iyo meeshii ballanqaad iyo yabaho la odhan lahaa ma oofini in adugu oofisood u istaagta hawsha ayadaa waxaa kaloo ku jira qabuulu khabri اlwaaxidi wain kaana jaaran linafsihi manfacatan ruux keligii waaxid warkii in la qabanayo hadduu doono dheef baa soo jiitee abubakar yaa maqhraatiku ma dhihi nabigaa ku yidhi hadii maalka baxrayn yimaado xoolo badan baan kaa siinaya saddex goor baan kuu qaadaya haa ma dhihi markhaati keenso yaa markhaati kaaga caddaynkeen waraaqkeen waxa ma dhihi waaxid warkiibuu qabtay weliba waaxidkaasoo warka uu sheegay ay isaga dheefe oogu jirto hadduu dhihi lahaa hebel baa loo ballanqaaday ama saasay ah iyadoo masalo kaloo cilmiga dhib ma laha taadabjabr wuxuu leeyahay asaguna marhaati kala haysanin oo nabi maxamed baa aniga saa ii ballanqaaday xooluhuma yarano saddex goor waliba kuu qaadi lahaa buu yidhi abubakr wax markhaati ama weydiin gobanimaa la rabaa xilligan kale axad dhintood jeceshahay haddii wuxuun lagu sheeganayo markaad xaqi ka bixinayso ama ballankiisa oofinayso qodqod looma baahno aabbaha baa dhintay xoogo waxaan ku lahaa kun dolar baan ku lahaa keenso indha caddayn ma fiicno Eh, waabaan iska daayay orod buu ku leeyahay markaasoo kale waxaa wanaagsan gobannimo ku leedaha haa hoo aduu ku guba inta aabbahay wax loo qabsan lahaa waa sida abubakr uu yeelayo radi allahu tacaala can marka ballamaha iyo wix la ballan qaaday iyabahoo dhan aad ha la ilaaliyo intaad nooshiinna iska baxsha marka horena haddaydan ishubinna marka waxba ballan qaadina dad qaduucyatiin gacan adag waxba aan dhiiban indhaha isdaba dhigayo indhaha dhiig ka keenahaya ha iskugu dhowaanina marka horeba haddaad gashaanna bixiya hawsha ayadaa ah. baabulamri bilmuxaafadati calaa mactaadahu min alkhayri wuxuu baab yahay ruuxa muslimka inuu ilaaliyo wixii khayre uu dhaqan ka dhigtay khayrkaad bilowday joogte salaad baad bilowday sunnaa joogtee salaatuleyl qur-aan akhris sadaqo qaraabo xidhiidhin masaakiin aad wax siiso khayr adagu kuu goonood qabato ood dhaqan ka dhigatay ha joojinin almuxaafada in la joogteeyoo la ilaaliyo la dhowra in lays amray calaa maa actaadahu min alkhayr wuxuu dhaqan ka dhigtay oo caada ka dhigtoo khayr ah tabaaraka wa tacaala in allaha laa yuqayiru ilaahay ma bedelo ma dooriyo maa biqowmin qolya waxa haystoo nicmaa ama niqmaa ah xataa yuayiruu maa bianfusihim naftooda waxay ku sugantaha ilahay wax ka bedelaan nicma ilaahay ku siiyey nicmadaa ilaahay kaa doorin maayo ilaa adugu aad dunuubtada ay badato tayiirku takhyiiru min nicmati ilaa niqmu noqon kara wa min niqmatin ilaa nicma labaduba aayaddu way soo hosgelayaan cinda salaf wayna ka hadlaan hawsha ayadaa xaalad wanaagsan baad ku sugan tahay caafimaad baa ilaahay ku siiyey caqli baa ilaahay ku siiyey xoolaa ilaahay ku siiyey amni iyo istiqraar baa rabbi ku siiyey hawshaa rabbi waxba ka bedeli maayo ilaa adugu aad kibirto xadgudubto aad mahadnaqi weydo shukri lagaa waayo edab darooto cadaab iyo culays baa ku haystay iyo fitan iyo balaayo iyo mixan baa kugu fadhiya niqmooyin baa kugu fadhiya ilaahay kaa badel ilaa aad toobad keento oo kana hawshaa wax ka badasho masaa'ibka waxa loo keenaye laguu dhibayo culayska laguu saari laguu fidnayn baa waxay tahay ilahay inaad u noqotid أdnahum bاlbأsaaءi والdaraa'i لعلهم yatadarracuun yani waxaa la rabaa inaad noqoto waxa lagu cadaaba waxaa weeye sida lagu culo ilahay addoonkiisa wuxuu rabaa waa xanuujin weeye waa canaansanayaa waa canaansi ma aha cadaawadiiyo argoosi midna ma aha ee waa lagu canaansanaya intaad adduunka joogto argoosigu aakharu tegaya ha soo noqdo oo addoon noqdo baa lagaa rabaa marka in allaha laa yuayiru ma biqowmin min nicmatin aw niqmatin midna ma badlhayo xataa yuayiru ma bianfusihim ilaa ay naftooda waxay ku sugan tahay wax ka badelaan waqaala tabaaraka wa tacala rabbigan yidhi walaa takuunu ha noqonina muslimiin kalatii haweenaydii naqadad furfurtay haslaha leylankeedii waxay sohday dib u furfurtay min bacdi quwatin intay sohday ay samaysay ay kartay kadib ankaaan gabal gabal ka dhigtay iyo miiqmiiq u kala saartay wاlankaaثu jamcu nikhin weeye wa huwa alghaslu اlmanquud waa miiqa dib loo furay ama dunta dib loo furay xagga lagu turaybaa la yidhaahdaa nikhiga ankaatna lagu jamciyaa yacni camal aad dhammaystirteenoo wanaajiseen dib ha u furfurina ha duminina guri waa la sii dhisaaye lama dunsho waxaad dhisaysana camalkaadi weeye iyo wanaaggaadi aakharo وqاaل تbاaركa وتaعالى وlaa ykunu kاladiina uutuu kitaaba min qabl alam yأni ladiina ayadda ayd dhammaadkeedu wayhad miyaysan dhowaanin muslimiintu aysan gar ahayn xaggana aysan qabanin oysan ku habboonayn aysan noqonin kaladiina uutuu kitaaba min qablu sidii kuwii kitaab la siiyey towradii injiil la siiyey oo fataala calayhim almadu zamankii xilligu ku dheeraaday faqasad quluubuhum quluubtooda ay ingatay wakaiiru minhum faasiquun in badan ayagoo ka mid gaalnimada ku gaamuray weeye wa qaala tabaaraka wa tacaala famaa racawha bidcaday la yimaadeenee ahayd maysan dhowrin maysan ilanin xaqa ricayaati ilaalintii dhabta ahayd hadday wanaag ana u dirinba ayagu la yimaadeen oo isa saareen haddana maysan ilaalin baa lagu eedeeyey labada ayadood dambe waxaynu ku soo marray baabkii shan iyo tobnaad iyo kii lix iyo tobnaad baynu ku soo marray baabulmuxaafadati cala asunna iyo baabulmuxaafaati cala alacmaal labadaa baab baynu ku soo maray can cabdilaahi bni camr bn caas radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabigu qaala lii rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi yaa cabdallah cabdullaahiyow laa takun mila fulaan hebeloo kale ha noqon hebeloo kale ha noqon maxaa nabi allow maxaa ninkaa ka hadlaysan kaana yaquumu lleyl habeenkiibuu tukan jiray fa taraka qiyaama alleyl sunnuka nabigu ka hadlaaya sunno ka hadlaaya ninkaas salaatuleyl iyo tahaajud buu la iman jiray waagii dambe uu ka tagay isagoo kale ha noqoni kaana yaquumu leyla habeenkiibuu toosi jiro ilaahay caabudi jiro wardigiisa akhrisan jiray oo salaad badan la iman jiray fataraka qiyaama leyl buu ka tagay muttafaqun caleyh asna baabkii shan iyo tobnaad ku soo maray baabulmuxaafaati cala acmaal baynu ku soo maray idan shayga khayrkeed bilowdo ha joojinin khayr aad joogtayn karta ka dhigo maalin maalinkaad nashaad iyo fahmo hesho wixii aad tukan karta la ima adun waa laga qaata wax dib looma dhigtee laakiin shayga aad joogtaynaysa ama habeen qabo ama dharaar qabee camal aad joogtayn kartodan kala goyn intaad nooshahay ka dhigo waagii dambe cabdullahi bn camr nabi maxamed taladiisii markuu qaadan waayo waa kii mahadeeyey ee rafaaday ee calacalayn soo maray warintaa qur-aanka ka akhri salaada intaa ka tuko maalin soon maalin afur nabi allow inii utiiqu afdala min dalika suu u ku dambaysa waagu waa waa garanaysaa aafadu camalaad bilowdoo khayroo joojisa weeye markaad barto inay hal camal ay aad joogtayso ooysan labaatan sano soddon sano ay wado waagi dambe intay la qabatintoy jabsato oy baratay kudhi ku kalena ku soo dar oo adna wadi karo intaan meel baan saaray laakiin marka hore waa inaad aad carbisa la doonaya slkun waxay odhan jireen ruuxa muslimka waxaa la rabaa laabudda an takuun lahu khabii'atu min camalin saalix wixiinan daalacantay iska socdo ruuxa muslimka waxaa la rabaa ina camal wanaagsan oo khayr ah oo asaga u qarsoon oo asagaiyo rabbigii isla inuu jiro dad masaakiinoo adugu aad bisho wax ka warqaba jirin agoonaad adugu wax u turto wax og jirin qaraabaadgoona u xidhiidhisoon alla un kuu ogya bani aadan kuu wixii idinku aad qariseen baaba suuqa la imanaysaane goormad wax qarsataan marka horeba hadda wuxuu ka xumaanaya wuxuu qabtay in la waayo soomaaliga maanta jooga shayguu qabtay ee wanaagga in la waayo ka xumaanaya ka xumaanaya oo nima baryahan hawshaasaan qabtay wax sheegayana ma aragba guleha wuuba ka xumaanayaaba wuxuu rabaa ee inuu hawshii la sheeg sheego wax ku noqdo waaba ka sii dartayoo social media soo dhighayaaba wadaad waxaa arkaysaa kole saasaan u tukanaya wurdigii xalay saasaan u tukaday qiyaamuleylkii suurad heblaan ku soo akhriyey wixiini marka waxaa weeye waa xoogee xoog doofaar lagu eriyey ama dhaanta lagu tumay iyo hal bacaad lagu lisma maqasheen iska ilaaliyo hawshaas istixbaabu طiib اlkalaami wa طalaaqaة اlwajhi cinda اlliqاء wuxuu baab yahay hadalka wanaagsan in la jecel yahay sharcan wa alaaqat alwaj iyo wejigoo furana la jecel yahay cinda liqaa marka la kulmayo ruuxa muslimka aad la kulmayso weji furan hadal wanaagsan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan dadka xoolama gaadhsiin kartaane wejigii iyo abciga gaadhsiiya bini aadam xoolama deeqsiin kartaan ee wejigiinna iyo abcigiinna yaa diiqi karee wejiga u fura oo dabeecadiinna iyo dhaqankiina wanaagsan wax ku tara qaal allahu tabaaraka wa tacaala waqfid janaaxka lilmuminiin nabi allow garabkaada iyo gacantaada u dabci dadka muslimiinta ah wa qaala tacaala walow kunta haddaad noqon lahayd nabi allow fadan mid af qalafsan hadal qallafsan khaliida alqalbi wadno adag calool adag oo naxariis daran lam faduu min xawlika hareertaada waa ka dilaami lahayen waa ka yaaci lahayeen ee naxariista daran ee eraysanba aan ku odhanaynin ereygiisu ku mudayo ku dakhrayo wadnaha ku goynayo ku soo dhowayn eray macaanba aadan ka helayn walow kunta fadan ay fadl lisaan waa fajaajada waxaa la yidhaahda weeye cinda alcarab kalaamun fajun bay ku odhanayaan hadalka kakane adag wey khaliida alqalbi naxariis daran aan calool nuglayn aan dabacsanayn lanfadu min xawlika ereertaaday ka yaaci lahay idan nabigu ilaahi wuxuu inoo sheegayaa nabi maxamed ummaddu wuxuu ku kasbaday ee ummaddu ugu dulxeeran tahay ma aha xooluu siinaye he waa khuluq kale weji furaan hadal dabacsan qalbi naxariisanayoo danqanay xandhadan kale markii la iska helo waa iska furas aan joogto ahaynoo marmar la helo wey وcan cadiي bni xaatim radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasul sl ly slam itaquu naara naar iska dhowro iska ilaaliya walow bishiqi tamratin timir jeexeedba naara iska xijisaane faman lam yajid ninkaan helin wuxuu sadaqaysto timir jeexeedba allah ka dhige fabikalimatin طayibatin weer wanaagsan ha iska xijiyo naarta waa sadaqa labtirkeedu muttafaqu calayh وcan abi hurayrata radi allahu tacala can ana الnabiya salى اllah alيه wasalam qaal wاlkalimatu الطayibatu weedha wanaagsani sadaqatun waa ajir waa hawaab waa xasano aakhara wax ku taraysa wax badan bay ku taraysaa wey weedha wanaagsan ruuxa muslimkan la yidhaahdo ama wax sii ama ha siinini waa ajir iyo hawaab muttafaq calayhi wahuwa bacdu xadiiin taqadama bituuli waana xadiid soo hormaray barhkii oo dheeraa oo dheeraa oo runtii baabkan idin soo sheegay buu ku soo hormaray cafwan xadiidkii ka fiiriya saas wey baabkan sheegaya ma ah وعn abi dr radi اllahu tacaalى canhu qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qaala lii rasuul اllahi sal wuxuu igu yidhi laa taxqiran ha quursanin ha yaraysanin ha saluugin min almacruufi samaha xaggiisa shay-an wuxuun samaa haba yaraada ha quursanin waxaa wax badan buu ku taraya aakharad u yacnii samaha iyo wanaagu lama quursado lama yaraysto intaa yarta aakhara waxun bay ku taraysa laa taxqiranna shay min almacruuf bay iskugu xidhan tahay jumladu ha quursanna wax yaroo macruuf iyo same iyo berri ah. an talqaa akhaaka walaalka inaad kula kulantaba ha noqotee biwajhin weji talqin furan weji bashaashoo furanoo muusoonaya od kula kulanta allah ka dhigo ilan waa macruuf iyo wanaag wey wejiga furan muminka la qaabilayse axaadiitan marka waxay ku soo hormareen ayaguna eh, xadiidkii hadda u dambeeyey ee idiin sheegaya iyo ka kaleba waxay ku soo hormareen baabkii saddexiyo tobnaad baana xadiidtan dhowrkaa ku soo maray intaa dhowrka ah. idan waxaa weeyaan walaalka muslimka ah waxtar weer wanaagsan weji furan baa lagaa rabaa haddaad intaa midna yeelaynin ha ku dhibin weedha iyo erayga eh, eh, ardaygayga wuxuu ka sheegeeyey wadaadkii cabdullahi bn abni jiix la jiray ardaygiisa wuxuu yidhi soddon sano baan la joogay buuhi soddon sano ayaan la joogay weligay ma arag buuhi axad la fadhiya isagoo eray ku dhibay alaaiina makaa cabdulahi bn abi najiixin alaaiina sana falam yatakalam bikalimatin yu'dii biha jaliisa yani hawl biniaadanka qaarkii unbaa awoodi kara ninuu ilaahay doorto inbaa awoodi kara soddon sano in dadka kula fadhiga xertaada iyo saaxiibadaa iyo ahalka aadan weedh ay dhibsan aadan dhihin ma dhici kartaa hadda diinkiiba waa la dhibsanaya ata aadi haddaad afkaada iyo aflootadaada kaba ilaashan lahayd ilaalin lahayd xadiidkaaba dakhri oo aayaddaaba dakhri oo meesha meel isku qaninay noqonaysaaba aafo badan baa taalla marka muminiinta haddaan wax la taraynin dhibka ha laga daayo rawaahu muslim baabu istixbaabi bayaan اlkalaami waidaaxihi lilmukhaaطabi wa takriirihi liyufhama ida lam yafham ila biali lam yufhamna waa dhici karta aniga hadda iima dhigno ima xarkaysna dhib ma lah ma saxa maxaad dhihi jirta majhuulan saxa musaman miy ahaate dhib ma lah istixbaabu bayaan اlkalaam in la jecel yahay hadalka in la kala dhigdhigo la caddeeyo la saafsaafo hadalka waa in la saafoo la cadeeyo iyo wayudaxi caddayntiisa lilmukhaaibi ruuxa la hadlaya loo caddeeyo hadalka aad u jeedinaysa diineed ama fariin adduunyo xabaarsan hadal cad waa inuu yahay wa takriir lagu celceliyo weadhi iyo macanihii lagu celceliyo liyufahmo si loo fahmo ayb idaa lam yufham haddaan lagu fahmayna hadalkii ilaa bidaalika in celcelintaa iyo caddayntaa badan mooye sidaasoo dee nabigu dhaqan u lahaa yacnii hadalku maxaa loo sheegaa maxaa loo hadlaa waxaa loo hadlaa ruuxu ujeeddadaada ha fahmo waxaad rabta ha garto waxaad aduguna dareenkaada iyo waxaad rabto waxaad ku gudbisaa weedhaada ruuxa kalena weedhiisuu ku gudbistaa wuxuu doonayo marka weedhu waa inay cadaato haddii la fahmi waayana lagu celceliyo ilaa uu ruuxu fahmo waxaad u jeeddo وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صوبان وxuu ah إذا تكلم nabigu hadduu hadlayo تكلم بكلمة weer buu ku hadli jiray cafوا كان إذا تكلم بكلمة markuu nabigu weer ku hadlo أcaadaha ثaلاثا saddex jeer buu ku celin jiray saddex goor buu ku celinaya weedha ayada xataa tufhama canhu ilaa laga garto kelimadu waa jumla loo jeedaa iyo khitaab macno xambaarsan iyo nuxur oo fariin gudbinaya laguna duubay kaana idaa takalama bikelimatin hadduu arin ka hadlo nabigu acaadaha alaaan saddex jeer buu ku celin jiray xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo la garaysto waidaa ataa calaa qowmin hadduu dad soo marana fasallama calayhim u salaamana sallama calayhim alaaan saddex jeer buu salaami jiray yanii dad meel fadhiya hadduu soo maro kooxda u horayso nabigu salaami jiray dhexda markuu marina waa salaami jiray kuwa u dambeeya uu sii marina waa salaami jiray hal mar intuu salaama kagama tegi jirin qaybta dhexe waxay iska dhaadhicin karaan kuwa nabigu u horreeye oo usoo bilaabay arkay inbuu salaanta u riday annaga muxuu naxariista nooga qadinhaya kuwa dhexana waa salaami jiray kuwii dhexe iyo labaad ayagu koobaad way arkeen salaantii kuwa dambaa nabi muxuu noo dhaafay annagana mu assalaamu calaykum ducada ila naxariisiyo barako weeye annagana munagu tuura iska dhaadhicin karaan saddexda waa marin jiray qolina waxay dheh maya nabigu inaan la maqlin buu u arki jiray markaasuu salaanta ku celin jiray maya saasay ahayd dadku hadday badan yihiinna sidaasuu samayn jiray hadduu hal hal mar buu nabigu salaami jiray caleh isalaatu wasalaam rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey can caaisha radi allahu tacaala canha idan weedho oo saddex goor lagu celiyo liyufhama xadiidkay nas ku tahay salaanta lagu celcesho say dadku u wada gaadho u wada radiyaan ajirkan u wada helaan intuba way ku jirtaa wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay tidhi kaana kalaamu rasuulilah hadalka nebi maxamed wuxuu ahaa kalaaman hadal faslan kala dhigdhigan faslan ay waadixan bayinan yafhamhu uu fahmayo garan karo kullu man yasmacuhu nin walbo maqla hadal kala dhigdhigan oo faahfaahsan oo cad buu ahaa oo nin walboo maqla uu fahmi karo rawaahu abu daauud abu daauud baa wariyey lafdiga tirmidi waad garanaysaan caaisha waxay tidhi ma kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yasrudu alxadiiثa sardakum hada walaakinahu kana yatakalamu bikalaami yubayinuhu faslun yaxfadhu man jalasa ilayhi bay jir hooyadeen riwaayadii tirmidi baa ka faahfaahsanayd waxay tihi saad hadalka u dilaandilisaan ama aad u boobtaan ee dabada isugu gelisaan nabi maxamed shuqulkuma lahay hee hadal kala dhigdhigan oo cad oo uu xukumkii goynaya ujeeddadiina caddaynayuu nabigu la iman jiray axad walbo la fadhiyaana garan jiray nin maangaaba nin fahmo badan nin diraca kulli isku sibay u fahmi jireen sidaasaa la doonaya sidaasaa la doonaya hadalku inuu caddaadaa la doonaya oo la faafaayaa la doonaya adiga dhegaysanaya celcelinta lagu celcelinaya ha dhibsan aduu masalaa aad taqaanay ama aad fahansan tahay haddii wadaadku ku celceliyo ama uu sharxo hadhin wadaadku maxaasika ah hal mar mumar waxan waan garanaynaaye lama rabo aduu haddaad garanaysa in baan garanaynin cataa ibn rabax faqiihu ahli makka wuxuu yidhi adab kan naga maqan weeye haddaan annagu nahay soomaalina adab naga maqan wadaadaheenna alabatulcilmigeenna ka maqan wuxuu yidhi in kaana الrajulu layuxadiثunii bاlxadiiثi faansitu lahu faansitu lahu cafwan kaأnii lam asmachu waqad samictu qabla an yulad nin baa ii iman buu xadii buu ii taban ii sheegi markaasaan u dhagraacanoo dhegaysan sida anoon weligay maqal buu baan u dhegaysanayaa xadiidkana waxaan maqlay oon warin jiray intaan asagu dhalinin ka hor waa gobannimo ruux wuxuu dareensiinayaa inuu wax tarayo haa sheekhu maxaa tidhi bal ku celi haddaba waa xadiidu asagu asagaba in laga wariya laga yaabo asagaba in laga barta ninka xadiidka ii sheegaya qisada ii sheegaya asagoon hooyadii dhalin bal maqloon hayey laakiin markuu asagu ila soo maago oo ii sheego waxaan u dhegaysanayaa nimaan weligii maqlin hadda loo faa'iidaynayo hadda loo faaiidayn waa adab loo baahan yahay kitaabaa taqaano xadiiaa taqaano masalaad ka dhergsan tahay hadduu xer ugu bilaabo iska dhegayso waa ixtiraam ajir baad ka heli waa gobonnimo asagaad qalbigiisa u dhisaysaa nin wax qabanayaad ka dhigaysaa ina waa maxay wadaadku u bilaabo masale waa la yaqaana iskaamas baad le shaah cabniyo goormaan hawshaa baxsiyey baad leedahay warkeena garmaysaa waxaad isku dayeysaa inaad dareensiiso wadaadkan hee xerowga ah hee inaad ka aqoon badan tahay ka baxdi badan tahay asagoon soo rucleeyey aada hawshan kala tuuri jirtay uu niyo jabi ninkii waad adaa madaxa ku dhuftayba dib dambe hadli mahayo hawshaas marka adabkaas waa in lagu dadaalo ruuxaada ixtiraamto masale aad taqaanimadaad aqooninba jimca cali yabaa wuxuu nooga sheekeeyey isagoo nin weyn oo oday oo manhaajka akhriya ayaa waxaan la fadhiistay buu ihi qolyo akhrisanaya safiinaha wiil yaroo markaa xerow intii wax loo laqbeeya safiinaha ahrinayaan iskala fadhiisan jiray oday remiyo weyn oo iska kaymood saan u watay uu olo fadhiisanayay baan la dhammaystay buu kitaabkii safiinu salaadkii safiinu naja inta waan la dhammaystay waxaan dheh maxaad ka faa'iday ajirka iyo cilmiga aan fadhinahay marka laga soo tago erey soomaaliyeed baan ka fahmay meesha wiilku sheegay maalinkaas erey cilmiyeed inuu khariid albahiy ahaayo inuu ahaa safina ma xusu tirsaale yarba eedoo ad markaa asagu waxaan ka faa'iiday anagu markaan manhaajkay marayna cumdatu saaligii waydaa nubisha haddii loqodaan dhihi jiraybu nubisha laakiin sax waxaa wiilku wuxuu ihi la faagu yidhi faagidaana saxa qodidu maogtahay meel markaa la bilaabhayo wey oo adagoo caradu qodkeeda markaaasaarkeeda la bilaabayo laakiin nabshu waa maxay meel horaan la qoday oo la duugay oo dib loo soo caradii loo soo bixiyo wey waidaa nubisha haddii la qodo maahe waa maxay haddii la faago waa faagid ereygaasaan ka faa'iiday buu er, bixintaas oo waagi dambe anfacay waxaana sheekh imise maalmood baad la fadhiisay labaatan iyo kow beri u kitaabka akhrinaya intaana maalin ma goyni maad awoodi kartaa waa ninka isagoo loo soo xeraynayay ee dalyii dibad looga imanayay ee xeryihii qaxootiga sagaalkaaba looga imanayay wiil yaroo safiina caydhsanhayuu la fadhiisanaya sidaasaa lagu faa'iidi jiray hadda laakiin kibri isla waan kaa baxda badna indha caddayntaani wax badan tari oo waxaad la aflixiladiin weeye nynty-anka ilaa hadda waxaad taagantihiin uun buluqulmaraam maxaa loo baasi laayahay waa aafadii adabkii adabkii o dhan baa dhintay baabu isqaaءi اljaliisi lxadiiثi jaliisi اladii laysa bxaraami wastinsaati اlcaalimi wاlwaacidi xaadiri majlisihi wuxuu baab yahay isqaaء اljaliis ninka kula fadhiya inuu u dhagraariciyo lixadiiثi jaliisihi kula fadhiya sheekadiisa nin walba ninkuu la fadhiya sheekada waa in la kala sugo aad dhegaysato maku dhammaysto haddaad waxay u faa'iideen wax u sheegto yolo iyo kalboob lama rabo israa'uljaliisi israa'u lmujaalisi wey israa'u lmujaalis ninka la fadhiisanaya khayrkii u dheg raariciyo u dhagawadanaado dhegta u furo indhahana kala qaado lixadiidi jaliisihi ka la fadhiya u sheekaynaya warkiisa alladii xadiidkaasoo laysa bixaraamin aan xaraam ahayn sheega xaraamtaadi lama dhegaysta waa laga qabo warjooji war ilaahay ka cabso xambuu bilaa warkadaa baad leedahay xumaan buu ku hadlay jooji iyo wastinsaati alcaalimi caalimku inuu dalbado in loo aamuso la dhagaysto iyo alwaacdi ninku ma dawaanin hayee baraarujinaya yay ka dalbanayaan inay aamusaan ama ay dhegaystaan xaadirii majlisi kuwa goobtiisa fadhiya war bal aamusa wax yar baan idiin sheegayahay haddii la maqlow hebelow bal dadka aan la hadle in la odhan karo nabiguna samayn jiray calayhi isalaatu wasalaam can jabir bn cabdilaahi albajali qaala saxaabigaa wuxuu yihi qaala lii rasuul lahi sal slm rasuulka wuxuu yihi fii xajati lwadaaci xajkiisa gootiska ee u dambey nabigu u xajiyey istansit innaasa dadka ii aamusii insaadku waa ka dalaba inay aamusaan oy xasiloonaadaan saan wax oogu sheegin le mogta hadal hadla kama dheero anugu haddaan dhawaaqo adna ad dhawaaqdo oo hebel waxoo dhan buuqba isla noqon waxba la maqli maayo uma qaala wuxuu nabigu laa tarjicuu khudba dheer bay ahayd intan bese maahayn intuu gaabsadeen buu kuu sheegay saxaabigu laa tarjicuu bacdi gadaashay ha noqonina laa tasiiruu ha noqonina mehe ha ku noqoni dib noqosho meehe gaalaad ahaan jirteen gaalna haku noqon nabiga ooma jeedee rajacadan cinda ahlicilmi waa bimacnaa saara iyo sayara bay la macno tahay laa tarjicu ay laa tasiiruu bacdi gadaashay ha noqonina kufaaran gaal hadda muslimiin baa tihiin ka cabsanaya oo ahlu khayr ah yadribu bacdukum barhkii uu garaacayo riqaaba bacdin barka kale muttafaqun calayh war waa lagu maqlayaa hadal dhihi mayso ruux hadduu codsado war uu ku idhahda dadka ii aamusi aan la hadle war bal aamus wadaadka aynu dhegaysandhe haddii kale waydin habaari wadaadku wadaaddu aad in loo dhegaystay jecel yihiin wadaaddaha iyo nin hadal raba iyo nin meelka istaagay iyo kuwan siyaasiyiinta iyo nabadoonnaday nin walboo isxilqaamo eray inuu gudbiyo doonaya iyo fariin wuxuu jecel yahay in loo fadhiisto si wanaagsan loo dhagaysto waagi hore annagu xerta waxaanu ka baqi jiray wadaad nin istaagay ama hadlay inaan ka kacno danaha annaga nagu dhaafi jiray saan u fadhino waxaana la dhihi jiray haddee meesha waxaa ka yimaada sahmi masmuum ah wadaadku markaad ka kacday saaisha kuula raaco fallaadh baa kugu dhacaysa halis wey keliyay kugu dhufan kartaa muslimiinta xuquuq isku leeyihin soo maa ixtiraam qadarin inaad xoogow daqiiqadaha la fadhida wax bay u taraysaa nin fariin gudbiyo wax qabtay buu iska dhigahayaa xaq buu kugu leeyahay dad ka kacdo ilbaa kaa raaci dad dhegaysan weyda kaba sii daran haddaad yola iyo buuq ku kicisood mucaarad bilowdan iyadooba kawba aad layska ilaaliyo masaajidda la banaynayo culummada iyadoo hadlay laga kacahayo xeray iska ilaaliya nairobi hawsha kusoo farabadatay wadaadda masaajidda ka istaago ka calacalina waa la sheegayey marka bal is ilaaliya doqoni qufacday baa ladhahee meel laga raacana meel laga raacayna mooyi maqasheen ayb baab اlwacdi wاliqtisaadi fiihi wuxuu baab yahay in la iswaaniyo ilaahay xaggana wacdiga horaan baynu soo maray waa zajrun maqruunun bitakwiif waa shayga in lagaa reebo laguna duubo lagu lado cabsiin iyo goodi wliqtisaadi fii in la dhexdhexayson lagu xadgudbin maalin walba wacdi joogta waa laga daali maalin maalin maalin khamiisa joogto oo alaabatulcilmi ku xidhan yihiinoo gooni waa gooni laakiin wixii waare loogu talagalay iyo baraarujin waa in dadka loo ka looga dhigo toogodoga looga dhigo joogto aan laga dhiginoo lagu daalin suu nabigu yeeli jira wasalaam qaal allahu tabaaraka wa tacaala udcu ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa ummadda oogu yeedho tawxiidkaiyo diinta ah bilxikmati ay bilkitaabi wasunna af soomaali kaashi iyo adi dorooriyankaadii waxay ila waxaan soo gaadhay waxaan soo joogi jira ha taagnaanayne rabbiga iyo axaadiista daldal baa nabiga lagu yidhi bilxikma alxikma waa maxay waa maa unzila min cindi lafdan aw macnan si falsan ha ii dambeeyo xikmadu koow waxa ka ah kitaabka qur iyo sunnada wadkurna maa yutla calaykum hmm. wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaat illaahi walxikmaan rabaa xikmadu waa sharaxa kitaabka qur-aanka iyo axaadiida nebi maxamed wey bilxikmati si falsan xikmana cinda alcarab waxaa la yidhahdaa waa ficlu maa yanbaqii fi اlwaqti اladii yanbaqii cala اlwajhi اladii yanbaqii xikmadu xikma camaliya iyo xikm cilmiyay noqotaa alxikma alcamaliya waa alkhuluq اlxasan alxikma alcilmiyana waa inaad shayga xaqa ogaato si wanaagsanna aad u sheegto xilligu munaasabkeena ku aadiso marka xikmadu cilmina way noqotaa camalina way noqotaa alxikmana waa maxay marka sidiisuba waa ficlu اlxasani wa tarku اlqabiix marka la soo gaabiyo markaasay cilmi iyo camali u kala qaybsamaysa shay wanaagsan waa inaad samayso sida ugu fiicanna u samayso xilligu munaasib ku yahana aad samayso shay walba xilligiisu hadduu ka hor dhaco xumuu isku bedelaa ama qaab kale loo arkaa wlmawcidati iyo waano alxasana wanaagsan waanada markaad wado ku dar way takhwiif tarhiib tarkiib ku dar dadka ilaahay jeclaysii cadaabkiisa ku dir ka fogee wajaadilhum bilatii axsan dadku waa saddexdaas weeye ninkii loo jeer raazi asagu wuxuu yidhi kitaab tafsiirkiisa markuu aayaddan fasirahayay dadku waa saddex buuri idcu ilaa sabiili rabbika biاlxikmati wa biاladila alqaطciya alyaqiiniya alqiyaas alburhaani baa loo jeedaa buuri wاlmawcida alxasana waxaa loo jeedaa alqiyaas aliqnaaci alkhitaab aliqnaaci alshicri muxasinaadka isticmaal wajaadilhum bilatii axsan taa wuxuu hi waa doodii tooska ahayd ee qaطcu اlkhasmi wa ifxaamuhu baa loo jeedaa <laughs> bacdigii falsafiga ama mandiqaha ee kalaamiga bula aada shuqlku bal hawshaas ayb وcan abi wail shaq bnu slmta qaala wuxuu ihi taabicigaas kaana rasuul اlah sal lay slam cafan kaana bn mascuud cabdullah mascuud wuxuu ahaa yudakiruna kii nawaaniye nawacdiye fii kuli khamiisin maalin walba khamiisa faqaala lahu rajulu ninba wuxuu ku yidhi ya aba cabdiraxmaan waa kunyadii iyo naanaysi abu cabdulaahi weeye lawadidtu waxaan jeclaan lahaa annaka adugu dakartana inaad nawaaniso kula yowmi maalin kasta maalin walba aad nawaaniso od wax noo sheegto waa khayr baad sheegaysaa faqaala wuxuu idhi amaa inahu yamnacunii kullay aniga waxaa ii diidahayo min daalika arrinkaa iga reebaya annii anugu akrahu waxaan koonayoo dhibsanayaa an umin lakum inaan idin noojiyo idin daaliyo dhibsataan intaan baashi badiyo oon joogteeyo inaad maaga dambe hamhaamsi iyo halaaqood bilowdaan iyo kacaafadhiisi iyo halguran aad bilowdaan baan diidaya haddaan ogahay inaydin dhibsanaynin ama idin kohsanaynin maalin la istaagi wa innii atakhawalukum bilmawcida waanada waa idin moorgeynhayaa moorgo aan idinka dhigaya kalaytan waa toogaynaya beri maanta usbuucii hal maalin laba maalin idan khamiis jamce wainii anugu atakhawalkum bilmawcida waanada waa idin toogaynaya waa idin moorgeynaya maalindhaaf baan idinka dhigaya xoolahaasuma yare marna waa la waara marna waa la qadiyaa kalaytan baa laga dhigahaya idan maalinta khamiista usbuucii hal maalin wiiggii laba maalmood bishii hal fadhi kamaa kaana rasuullah rasuulka ilaahi siduu u ahaa yatakhawaluna biha mid noo moorgeeya oo marmar nooga dhiga mawcidada makhaafata baqidoo ka baqaayo asa'aamati calayna inaanu noognoon daallo wahsanno intaas idaa nebi maxamedo calayhi salaatu wasalaam loo waxyoonayo hadalkiisana aan laga daalaynin ayaabaan waanada iyo wacdiga joogta ka dhigi jirinoo marmarna waanin jiray sidii nabigu u yeeli jira un yeelayaa sidaasuu markuu yidhi cbdullah mascuud muttafaqun calayh idan wاliqtisaadi fiihi wey ummadda ha la waaneeyo khayrkaa loogu yeedho bayaan bacd almaqrib bayaan bacd aلduhur bayaan bacd alfajr bacd alcishaa oo joogto ah sax ma aha marmar baa la rabaa haloo yarxiiso warwadaadka hadalka macaanaa shalay maanta mu celiya ha la baasha haddaad soo taagnaato war wuxuu war badnaa bay ku leeyihiin baa kugu kici way dhibsanayaan baryahan hadda ka sii dartay yatakhawaluna macnaheedu ama yatacahaduna wuuna faajafaajoon jiray bimacnaa wuu naga warqabi jiray xaaladana kulba qaymayn jiray xilligaan nashaadka nahay isu nimaadno waa nawaanin jiray xilligu arkay xoogow yar daalanahay waa noo kaadin jiray wuu la kaftami jiray calayhi salaatu wasalaam yacni xaaladda mukhaatabiintaad qiimaynaysa fasdac bimaa tumar baa layidhi halla wado ha la sii daayo waa sax laakiin dadku siyaasat nnaas waxay u baahan tahay cilmi iyo caqli badan iyo qiimo badan bay u baahan tahay وعن أبي اليقذان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله يقول رسولك له ninka salaadiisu dheerarkeedu salaada dheer ee ruuxu u tukado wa qisara khudbatihi iyo khudbadda oo gaabnaata ma ma'inatun min fiqhihi waa astaan aqoontiisa iyo dhugtiisa diinad iyo fahankiisa diinad wey qilat ninka ma haysa wey qilat lfiqi waa aafo waa meeshay ka socoto ina uula salaati rajuli ninkaa salaadiisoo dheeraad salaada sunnada uu dheereeyo salaatuleilka uu dheereeyo hadduu salaado jamaacada tukanayo oo uu fiican ku akhriyo haddaan markaas ummad kale inay dhibsaan uusan ka baqaynin iyo wa qisara khudbatihi khudbadiisoo gaabnaad hadal hadduu istaago hadal kooban oo nuxur leh oon takraar badan iyo aan lahayn xashwi fara badan lahayn celcelin fara badan aan lahayn maa laa yacni meel lagu buuxinaya aan lahayn hadal qiimaysan oo miisaaman oo miidaan leh oo kooban ruux hadduu jeediyo intaas nabigu wuxuu ihi waa mainatu ay calaamatun astaan weeye iyo sumad garto min fiqhi fi ddiin fahanka uu diinka fahansan yahay haddaba mar hadday sidaa tahay nabi wuxuu uhi faatiilu salaa war salaada dheereeya salaadaha sunnada iyo waa dheeraantii nisbiga ahayd hadday marka salaad khaasa ah aan loo jeedin oo salaada jumcada marka aan loo jeedin faaiiluu salaada dheereeya waaqsuruu gaabiya oo kooba alkhudbata waanada iyo khudbooyinkana kooba rawaahu muslim xadiiku sabab buu lahaa soo maray fi muslim sababkii muslim baa ku sheegay fi saxiixi wuxuu ahaa taabiciga baa ka sheekeeyey wuxuu yihi camaar bnu yaasar maalin jumca ah, maalin jumcaa noo khudbeeyey markuu noo khudbeeyey ayuu khudbadii tii hore tii horeba uu soo gaabiyey hadal kooban oo baliiq ah oo nuxur leh oo murti leh hadal maxaa soomaali waa murti madadaalo hadal waa murti iyo madadaalo wey madadaalo looma baano eray macnaysan oo miisaaman oo isku toosan oo kooban buu gaw ka siiyey markaasay u bogeen qolyihii muslimiinta ee masaajidkaa joogay salaaddii buu tujiyey salaaddii buu dheereeyey markuu ka baxay yaa lagu soo xoomay taabiciinto dhan ah, ah, ah, waxay dheen camaarow waad noo khudbayso khudbad fiicanoo kooban laakiin waxaan jahay inaad yar neefsato xogow carabka furato miiska garaacdo muddo baasha aad wado waa nugu kala goys waa nugu kala goysay yidhaahdeen warkaasuu qoslo wuxuu yidhi haddaanan nebi maxamed ka maqli lahayn xadiidka ayadaa intaan hadli lahaa markaasuu maxaatinaba xadiidkan u sheegay khaطبna camaar ibnu yaasir faأwjaza وأbلغa falama nazla qulna buru taabicigi ya abalyaqdaan laqad ablaqta وأwjazta falow tanafasta dad neefsan lahayd neefsiga meelo kala lagu neefsadaa bayaan bacd almaqribkaada iyo meelaha la aadiya bacd alcishahaada iyo howlahaada laakiin khudbaة اljumca waa inay gaabato salaaduna dheeraato sunnadu waa sida in badanna waan celceliyey cudurka nairobi ka jiraan ogahay masaajidda in laydinku rigaystaan ogahay khudbatu bani umaya in laga jeediyaan ogahay oo afartan daqiiqo soddon daqiiqo hal saac khudba la wado af soomaaliya nijaas ah iyo in malageed galoo carabi laisku kiin daro af somaaliya nijaas maxaan u idhi waxaan ka wadaa khudbadaa ma asixin baan qabaa inaad fahanteen bay la tahay hal saac baa laydin haysanayaa kadibna salaaddii waa la gaadhay araa'italadiina cadaynaa baa ina haysata bal bidcada hadda intay bal ciibdarada hadda taa macnada waxaa weeye wadaadkaa salaad ooma imanina wuxuu u yimid aniga i dhegaystaya arka ma i horta anugu ibarta weeye hal saac baa lagu hanjabi labadii salaadii ma la galay faatixo maxaa daba yaalla wadaadka u fiican ee maalmahaas iimaan isgeliya ayaa sabixismo iyo suuratulkhaashiya inoo akhrinhaya marmarna suuratljumaca soo sidaa maaha hadduu suuratljumaca akhriyana waxaa dhi salaad waa dheeraysa khudbada ha gaabato khudbadu waa in salaadda ay ka gaabato dantaad soo istaagto istiftaax ilaahay ka cabsada xumaha iska ilaaliya aakharo u sayqaata aquulu qowli hadaa tira waa okay waxa loo baahan yahay wey ummadda ilaahay inaad xusi keliya lagaa rabaa ilahay ka cabsada waana yar nabiga ku sallido maca asalaama aayad quna haddaad qac ka siisa waa soo sheegto iftaax ku sheegtayba warkan badanee darooriyankaa macno ma laha waa mukhaalifun lisunna falow tanafasta faqaala inii samictu rasul la sl yaquul markaasuu xadiidka sheegay xadiidkan uu sheegay ina طuula salaati الrajuli wa qisara khubatihi mainat min fiqhihi riwaaya xadiidku uu leeyahay amarana rasul اlah sal ly slam biiqsaari اlkhuطbi nabigaana faray wixii khudba iyo in la gaabiyo wa fii riwaaya amaranaa an nutiila الsalaata wa naqsir اlkhudba waa amar cad inaan salaadana dheerayno jumcada khudbadana gaabino nabiguna faray saxaabigu xadiidka asagaa wariyey wuuna ku dhaqmay sababkiina waa sheegay meel loo dhaafa ma laha tirmidi baa xadiidka ka waran camaar wuxuu ihi wa xadiiu camaarin fii iqsaari اlkhuطbi wa iطaalaة الsalawaati xadiiثu صaxiix bukhaari abu cabdilah marka waa in sidaa la yeelo wey iska daaya w howlaha kale joojiya masaajid hebel baa laga dheerayaa hawl noo taalla maaha masaajid bilaal waag hor ugu waxay bilaabeen wadaadihii noo khudbaynayey khudbatu bani umayay bilaabeen imaamkana waan kala hadlay maalin dhowey hawsha ayaan loo noqonin joojiya masaajidka sidiisa lagu daayo masaajidkan sunna lagu yaqaana loogu yimaadaa waxba ayaan la bedelin dhaqankiisi mainة bmiimin maftuuxatin uma hamزaةi maksuuratin uma nuunin mushadadatin ay calaamat wey waa astaan daalatn kutusaysa calىa fiqhi fahamku diinta fahamsan yahay xukumka bukhaari cala اlxadiiث cilow tirmidi اlkabiir ka firiya raqamka hadda koorna saxi muslimkan maraynay waa idiin sheegay cilow tirmidi اlkabiir xadiidka samr bnu jundub baad garanaysaa nabi maxamed ka warran bale salaadiisii iyo khudbadiisii kaanat salaatuhu qasdan wa khubatu qasta salaad dhexe khudba dhexe khudba dheer nabi maxamed suqulkuma laha waa kala dagaalamay ummadda marka khudbatu jumca la marayo shaaficiyadu akmal iyo aqal bay ka dhigeen waad artay intay idiin sheegeen abusujaca soo qaad intaa yartay sheegeen sheeg ummaddana u faataxee noo ducee waa kuu ducaynaynaa iska daaya baashan nin tooxsigaa la jooji can mucaawiya bni xakam asulami radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi baynaa ana usallii maca rasuuliillaah xilli aan la tukanay nebi maxamed id catasa waxaa hindhisooday rajulu min alqowm dadka tukanaya salaada ku jira nin ka midaa ah hindhisooday faqultu waxaa allah allah kuu naxariisto tashmiitulcaadis buu maqlay saxaabigu waa dhowna waa islaamay salaada lagu hadli karinna muusan ogayn xugankamaba soo gaadhinba salaadda dhexdeedii buu yarxamuka allah allah kuu naxariisto yidhi faramaani alqawmu saxaabada waxay gu soo ganeen buui biabsaarin aragoodii indhaha laga canaanta bui indhaha lagu kuuray ilaan lama hadli karee faqultu waxaan idhi buui waa ukla ummiyaah hooyadii ha gablantee hooyadii gablantaye maa sha'nukum tanduruuna ilay wuuba sii wadaaba yarxamuka allah baa lagu haystay warkaasuuba dood kale saxaabigu bilaabay war hooyadii ha gablantee wuxuu idhi maxaad isaa igu soo fiirinaysaa maxaan dhaanu bi'iyey ninuma u duceeyey hindhisooday maa shanukum maxaa idin helayo tanduruuna alaya iisoo dhowr indhahay u gubaysaan indhaha la iska canaantahay ayagi ma hadli karaa haddee saxaabadu way garanayaan isagu laakiin waa waadhowd islaamay miyibuuna ka yimid fa jacaluu waxay galeen yadribuuna inay garaacayaan biaydihim gacmahooda calaa afkaadihim bowdyadooda ku garaacayaan meesha cajarada ama bowdyada ayay gacmaha ku garaaceen aamus weeye nin taaganoo dee hadlaay macadamayn ay u garaaceen aamus baa la ra'aytu markaan arkay yusamituuna inay aamusiinayaan adibtu waan cadhooday wey waxaan damcayn haddana aan hilfaha u qaado laakinii sakatu waan iska dulqaato waan aamusay bu saxaabigaasaaba gar isiinaya marka asaga markay cadhood ay indhaha ku gubeen oy buudido u garaaceen wuuba cadhoodayba inuu la hadlo canaantuu damcay haddana mar celiyo laakiin wuxuu cadhadii baan qabiroy waan iska aamusay falamaa ra'aytu markaan arkay yusamituunanii inay aamusiinayaan maxaa qadaran waan caruday waan xanaaqe wey waana xumaaday warkooda hase ahaatee iska dulqaato waa aamus laakinii hase yeeshee sakatu waa aamusay falamaa sallaa rasuulu lahi rasuulka ilahi markuu tukaday huwa ummi hooyaday aabbahay ba allah ku furtee maa ra'aytu ma arag buuri nabi axmed mucalliman bare bare qablu nabiga horti walaa bacdu gadaashi axsana ka wanaagsan tacliiman xagga waxbaridda minhu min rasul lah sal slm intaa noolaa buui bare ma arag bur waxbara oo jaahil waxbara oo nabi maxamed ka wanaagsan ninkii dagaalamay ee ku ciyaaray ee ummaddii waswaasiyey ee shucaca ku furay ee mudaaharaadka ka dhex bilaabay salaaddii nabiga u tartiibiyey tartiibba oo hadlay wallahi allaan ku dhaartay maa kaharani nabigu ima gulguulan bui maa kaharani ima gulguulin nahyigu ima koorin ima canananin walaa darabani ima garacan rubaaxa iguma dhufanin ile waa arday waa la garaaci karaay imana aflagaadaynin buusuubano nin xun baa tahay reemihiibareebadeed xageed ka timid war adugu mabalaaya kusoo hindhistay xageed ka imad mina ima dhimanab sal slam wuxuu nabigu uu yeerh gelay ina haadihi salaa salaaddii haddaad ku jirtay hmm laa yasluxu uma suubado ma qabto mana qaba way ka caagan tahay fiiha gudaheeda shay-un min kalaam الnaas wax dadka warkiisa ah mukhaaطabat الnaas aadam warkii lama ogolo ilahay baad la koodaysaa qur-aan baa la rabaa idan yarxamuka allah oo tidhaahdo fi salaa aad ruux ku tidhaahdo waa min kalaam الnaas ila kaafir khitaab baa ku jire ruux baad la hadlaysaaye hebelow adiga allah ku naxariista wey saa darteed shaaficidu waxay yidhaahdeen waad garanaysaan minajkii hawligiisii walow qada raximahu اllah lam tabطul salaatuhu bay yidhaahdeen ruux hindhisooday haddaad tidhahda raximahu اllah waa ducay dhaheen kaafir khitaabna kuma jiro min kalaam الnaas ma aha waa okay bay dheheen taa marka waa waa xarfiya daahiriye wey daahiriye wey nabigu muxuu diidanaa inaad adugoo salaada ku jira cid kale oo kula joogto ama kaa agdhow aad qabsato buu nabigu diidanaa ee kaafulkhidaa bisa lama ilaalinaynin waxaa la diidanaa mashquulka aad ruux kale milcsanaysad ku mashquulayso marka inaad xuruufta fiiriso waa xarfiyo waa daahiriya jaamida shaaficiyadu daahiriya waa u dhow yihiin qaraabay dheero wax badanoo ka mida ah. marka laakiin macnuhu waa macnuhu waa diidaya marka macnaha la firiya maqsuudka loo diiday raximahu اllahu iyo raximaka allah waa isku mid inamaa hiya salaadu waxaa weeye waxa looga baahanya atasbiixu ilah la nas subxaan allahi la yidhaahdo wاtakbiru alloo la weyne allahu akbar la yidhaahdo waqira'at اlqur'aani qur'aankaoo la akhriyo waaba intaa hadde qur-aanka istaaggaa lagu akhriyaa tasbiixtana sujuuddii rukuucdaa la geliyaa takbiirtana intiqaalaadka la geliya iyo ka xidhanayso markaad sariir kuwacayso markaad soo toosto markaad sii sujuuddo meelahaasay gashaa dhaqdhaqaaqa guuridda iyo kicidda geedigay gashaa takbiirtu tasbiixtuna sujuuddii rukuucday gashaa qur-aankuna istaagu galaa nabigu soo koobayba salaaddii dhannayd aw kamaa qaala rasuul ama rasuulkaas siduu yidhi saasuu nabigu yidhi buui qultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahay intaa hadday tahay inii xadiiu cahdin bijaahiliya marka jaanis bu ka faaid su'aal macallin wanaagsan oon canaanin oon dhibin oo tartiib u saxay arkay wuu ka faa'iiday su'aalo badan nabiga weydiiyey oo muhiim jiddan ah yaa rasuul la rasuulka inii xadiiu cahdin bijaahiliyatin nabiga ku dhowhay waa dhow aniga soo islaamnaba allow xadiiu cahdin ay xadiiu waqtin wa zamanin xilligayga waqhtigii waa dhow yahay bijaahiliyatin diin la'aan baan ku dhowaa nabi allow wqad jaءa allahu biاlislaam ilahina islaam buu keenay wa ina mina waxaa naga mida dadkan reemiyiga waa dhawad islaamay rijaalan rag baa naga mida ya'tuuna alkuhaana u taga waxsheegyada kaahinku waa ninka mustaqbalkan sheeg yidhaahda waxaasaa dhici doona kaasaa iman doona meel godaha laga fogaado roobba ka noqon doona heblaasaa dhali doonta dagaal baa dhici doona dhiig baa daadan doona daldalaa waxyaabaha soo socda ka sii warrama kaahinka lakuhaanka la yidhahdaa caraafku asagu waa ninka waxyaabaha laxday sheega dahab baa gabadh laga xaday mid loo tegay meel eh, nin saa iyo saa astaan la ilig jaban oo noocaasoo indha isdaba dhigayaa qaaday baadidii awey alaab faalka dhulka intii lagu dhufto xoolihii waka meelheblay joogaan meelaan cara guduudna iyo cara cas midna bay ku taagan yihiin odaygii soomaaliya ridii u faaliyey odayga reer hiiraan warkiis ma haysa fakatay baa la lawaayay ka soo hadhay gaasaa faal la dhigay faalka wuxuu sheegay waa caraaf ninka faaliyuhu dambaska faraha gashada ama carada faraha gashada intuu durbo tirtira labalabaa loo tiraa kadib wix soo haraad fiirinaysa faalka sooma taqaanaa war anoo yarban waa isku dayay laakiin maanan dhammaystirin waana hiiraan joogay dhib ma si boobsiisa marka hore yaa loo xariiqi dhulka oo boobsiisa odan u aabadayn qaraf qaraf qaraf intay doona noqoto kadib baad labalaba u tiri si tartiibaad u tiri hal xabo hadduu soo hadho xaddii qumay baataa hawsha ku guulaysan maysid laba xariija soo hadhaan xaddii islaanta waa okay ku dhaqaaq waa qaaciidistaasaa iska ah xaraafka weliis waa fara badan waxaan rabaa nin baa layidhi marka ai baa aigi riid u qiima badnayd baan soo dhelmana bal wuu ariiay wuu waday faalki wuu tiraa wuu waday waxaa u soo baxday wuxuu ridi cirna ma jirto dhulla kuma taagno ridi way noo sheega ma cunin gudanana ma miijisanin hee laakiin cirna ma jirta buuri hee dhulla ma joogto waa yaabay waa la birmaday si loo raadina arigi maanta meeshuu hargalay waa la raad qaaday ridiyo intay geed lacday geed ay laacayso ah, xambur ah ama ama gob ah ay wax ka cunaysay baa la kacay riyo badan baa kula taagnaa riyocad ku artay inay geedaha fulaan riyo badan baa kula taagnaa riyii ka degdegay keligeed baalaanti baa la bootay halkaasay ridi ku laalantay dhul lama joogto faalku musiibo weeye riiraan waan iska leeyahay de waa niman aad u aqaanay laakiin kulligin waa taqaanaan baalka faal cidaan dhigin oon aqoonin waliba ramadistan baad u yaqaanaan la yidhi marka caraafku waa ninka noocaasa ee wixii laxaday wixii la waayey iyo waxaa ka dabagalaa caraafka leeyahy amaa kaahinku waa ninka odorosee wax ka sheega mustaqbalka intuba waa mamnuuc ma wanaagsano laakiin waagaanna waan barbarayna waxaan lagu yidhi waa cilmu alambiya wayo cilmi rabbi la yidhahdo barta oo ad wa ka weyn baaban ku jirey maxaad aalin ka sheegaysaa ilaana asture <clears throat> wuxuu idhi saxaabigii wa ina mina rijaalan baa naga mida ah, ya'tuuna u taga alkuhaana u taga wax wuxuu uhi falaa ta'tihim aadin ninkii asagu diinkiisa ku khamaara isaga u taalaay u dhaqaaqin wa mina waxaa naga mida qultu xanabal waayahay u dhaqaaqi maayo kaainka in loo tago waa kabiira min alkabaa'ir cinda baxda ahlicilmina waa kufriba oo daahirka nusuustay ku tageen ninkii kaahin wax sheeg u taga oo wax weydiiya wuxuu weydiiyana rumeeya faqad kafara bima unzila calaa muxamed ba axaadiidan ku timid waad ogtihiin jumhuur ahlicilmi ku xambaareen kufrigii asqarka ahaa wadaadana waxay ku tageen calaa daahirihi oo masalo dhib iskaga fogaada hawsha ayada iska daa inaga reer yurubn ku isticmaalaan meelaa u furan curaafiintoodii kahanadoodu guryo weyn bay leeyihiin boodar u dhegay bartanka torontan ku arkay an tagay bartanka bay guryo ku leeyihiin calafkayga fiiri nasiibkayga fiiri maxaan ku dambayn doonaa ma faqiir noqon ma hani noqon doonaa mid faraha fiiriya mid cidiha akhriya mid adiga hooyadaaya inta wa ku weydiiya balaayandha isdabadhiga way leeyihiin lacagaa lagu bixiya maaha waxaad idinku ay afrika bes ku aafaysanta social media hadda ka socotaa oo laga curaaftaa oo laga faashadaa somayda arag aafadaad ka taagan meel kastay baasho gashay is-ilaaliya kuwa kudhii dabcigaadaan sheegaynaaye sawiradaa fiiri maxaad ka aragtay maxaad ka fahantay saa i saasaa tahay nin dabeecad xun baa taa ku odhan baa jira oo social media hadda ka shaqaynaya oo ka soco hawshaas ya o n g baa la yidhahdaa balaayo jin ha gelis aafo weye waxaa iska ilaaliya reer magaalo waa kahaanadii wey waa caraafnimadii waa tii diinka lagaga baxayey aslan aw farcan iska ilaaliya ya saadaasha hawadan waa hawl saxa weeye caraafnimo ma aha caraafnimo maaha waa cilmi la barto caadi ah oo tajribo ah ya maxay leeyihiin kusuufka ka waran qurxmadoobaadka iyo deexmadoobaadka qolyaha sii sheega maxaad ka leedihi ya roob la xaday miya waxba lama xadi karo waa been waxa la aqrinaya baryahan laku aafayni waa been waxba ka jiran wey ya waa la ii sheegay mid soomaaliya isdhibayna waa arkay waxba kama jiraan waa falsafo waa been yaan lagu lugoyn waxaa iyada oo daraska saadaasha hawada iyo qorxmadoobaadka dexmadoobaadka iyadu ma aha kahanana ma caraafniman waa cilmi caadi oo mujarabaadka ah. wax dhiba ma laha iyaguna ma jismin karana waxaa la filaya bay leeyihin la filayaa waa uu da'ayaa ma dhihi karaan beentood wey waa filid bay ka hadlaan innagu markay ay jilaalku saddex bilood bishu jilaal ku dhammaysto maxaan dhahaynaa usbuucan sod waxaan filaynaa roob see ku roob filayso ilahi baad ka baratay saddexdaa bilood markay dhammaato hee inuu roobkaa la helo ree jigjige iyo adare iyo dirdhab ee dhulkaa markaa joogto iyo galbeedkaa hore lix kor la iska filinhayaa toddob la filinhayaa waxaa iska iman mid la yaqaano xilli walba roob baa yimaadoo yaqaanaan meeshaas qaybtan kale abaar loogu dhammaanayo yani waa iska mawaasim iyo fusuul la yaqaano weeye cilmi ariiqa toosala weeye aansuwaxa nahyi aan ku jirin minaaultuaalow kahanadii gartay wa minaa waxaa naga rijaalun rag baa yataayarun wax baasaysta taayadu waa la reebi laya waa la kari la'yahay yatatayaruuna wax baasaysta shimbirahay baasaysan jireenoo isagoo socda ninka carbeed hadduu madad iyo tuke iyo shimbir unduuloo dhanka midig u duulana wuu hoodaysan jiray barwaaqe iyo falxadnimo iyo wanaag buu arka socodkiiba ku sii wadahayaa hadduu bidix u soomaalida aminka way leedahay shimbiraha qaybbay baasaystaan gumaysta iyo xidanxiidka iyo baasha weranweyrada dhahdaan xiidqumay bay u yaqaanaan qolyaa qumay raaciyaba kamijaamaha gudguudan naar jaanama laga soo baxay yidhahdeen qolya sheegeenoo xilli baa la cabaabo kadibna waa la sii daayay dhahaan almuhim bahalkaas iyo gumaysta iyo guguulaha iyo waxyaabo badan bay baasaystaan madadka iyo alkhayr ruuxaasna way aboodigayna way barakaystaan xayawaanka kale ee noolaha kale ee afaradinlahaa garanuugta waxyaabaha noocaasa way khayraystaan iyo dhurwaag iyo dawacada iyo libaax iyo shabeelka maskana way baasaystaan hadday arkaan ya galarika waan sheega hadde madada waan isku mid soo maha madad galarika midka shimbiraha laaya soo maha waxaasoo dhan bay baasaystaan dadkay baasaysanayaan oo buulkay ku jirtay geel hareeraha ka fadhiisan waayo waaga beri waa la furhayaa meherkeeda baa la siinaya qumayo waa leh wax badan baa bay baasaystaan waa waxaan hadda kor baan idinka sheekay nintrigi mise nintugi bay anoo safara meel hadda aan sheegayn gaadhi baan ka soo raacnay kaalbaraysaan soo raacnay gaadhigii baa afar goor naga jabay wadaad gabadh la soo baxay howlihii masaafada yaashow nala socda hal gabadh baa nagu jirta inta annaga rag soolamaanahay gaadhi markuu dhaqaaqu waaxso baf waa jabaa midba wuxuu leeyahay darawalkii wuxuu leeyahay dhibka dhan waa haweenaydane ama islaanta halkan aan ku dejinhayaa wadaaddow ama xiniyaan u samaynayaa oo maxaad leedahay niyo gaadhiga hadda ninaana geriisa maqan maqan nin calish cabdullahi ii sheegi doone nin axmed fooldheera loodhan jira gaadhiga iska lahaa waxaan ka raacnay baarey waxaan u soconnay meel hargeela la yidhaahdo gaari waa markii ugu horraysay anugu in hawshaa maqlo inaynan tugeed baan u malay maxaad samaynaysa golaha laba dhagax baan soo qaadahayaa maraan u saari iyo jawaan gabadhu labada dhagax bay ku fadhiisanaysa oo maam saasay nin ku noqonaysa gaariguna mar damba jabi maayo bini aadam mowta wuxuu sheegay waa u loo imtixaan gabadhi ma dhagaxyaa lagu fadhiisiiyey dib daba gaari noogama jabin waa ilaah hargii la aan tegaynay inay maxamed guaadaan baan wada socno reer dalal ah marka waa hawl la ogaabay wax ka qarsoon ma ahay aniga waa aad baan u yaabay waa maalinkai igu horraysay baasaysi baa iska jira maqaadiir rabbi baa iska ahayd markii dambena ilaahay baa u idma gaariguna iska socdo wax xiniya iyo wax gabadho iyo wax yeelayso midna ma jiraan laakiin waxa wey aadamugu waxbuu iska aaminaya waxbaa la iska sharaysanaya idan tadayurka iska daaya nabigu wuxuu jecla kaana yuxibu alfa'la wاtafaa'ula wayakrahu اطiyarata wاtaطayura waxbaa la hoodaystaa waa la abshiraystaa wixii ku yimaada khayr nicmaa timid gabadha in la barakaysto oo layidhahdo la hodaystaa la rabaa oon la sharaysanin ragga in la hodaysta yani waxaa iska ilaali sidaaduba wanaag xagga alla ka filo sharkan iyo balaayada aad niyada soo dhiganayso jooji maqaadir rabbi baa dhacaysa aiyara waa shirkun fi rububiya shirkun fi rububiya iska ilaaliya qaala wuxuu idhi nabigu daaka shayun baasaysigu waa shay yajiduunahu ay ka helaayaan sudur laabahooda waxay tahay wax jira nabigu maabuudhi falaa yasudannahum yuusan u diidin dantoodii istaagi xanafiyu waxay dhaheen waman saafara uma kharaja maxay dhaheen min alqura fasamica sawta alcaqcaqi farajaca faqad kafar xanafiyu qaadi khan kitaabkiisa wuxuu ninkii intuu magaalo ka safro markuu bannaanka u baxo tuko waaqwaaq ku yidhahdo soo noqda waa gaal buul maxaa jira dhawaaq waxay qabeen kugu dhawaaqadoo safara waaqwaaq kugu yidhaahdo waa ha safrin wa safarkaa khayrkumaa noqo waa safar shareed naxsi weeye dib u noqo wey way noqon jireen mar waxay dhaxeen waa gaalnimo daaka shaygaa baasaysigaa shay-un weeye yajiduunahu ay ka helayaan fii min suduurim laabtooda unbuu ku jira waxa oo shaydaan baa ku afuufay ee falaa yasudannahum can qadaa'i xawaa'ijihim wey danahooda inay gutaan o safraan o socdaan yuusan u diidin rawaahu muslim xadiis dheer buu ahaayo intanuu sheekhu kaga soo gaabsaday maxalu shaahidkuna waxaa weeye Eh, intaa hore intaa hore ee almawcida alxasana udcu ilaa sayd bilxikma nabigu saxaabigaas wuxuu fahansiiyey diinkan ogu yeedhay una fahansiiyey masaa'ilka si tartiiba oo latiifan oo gobonnimoa oo dabacsan buu ugu sheegay saasa la doonaya w masaailka baxdiga fiqiga ku jira fara badanee alaamku salaada ma buriyaa iyo e, halmaanka iyo camdigu ma kala duwan yihiin iyo baxdiga hadda ku mashquul meelo kalenu ku sheegnay athuklu waxaa bidami ha mualaa almusiibatu wاlfajiica thukligu waxaa weye waa musiibada iyo yaabisada kugu dhacda fajiicadu shayga culusee kaa yaabiya daharka kugu dhaca culus dhibaatada ah maa kaharani ay maa naharani ima gulguulin wey wa can cirbad ibnu saris radi allahu tacaala can qaala wacadanaa rasuul rasuulka baa na waaniyey mawcidatan waano wajlad ay ruxatay minhaa xaggeeda alquluubu quluub laabuhu lurtay laabi baa ruxday oo aad baa loo cabsaday qalbigoodii baa wax dareemay nuxur baa galay way danqadeen alla ka cabsadeen wadarafad ay shubantay minha ay min ajliha alcuyuun indhihii baa shuba waa la ilmeeyey wadakara xadiidki dheeraad garanaysaan soo marteen arbiciinka kusoo marteen baabkii lixtobanaadna kusoo marray xadiidka sheekhaaba sheegi doona waqad sabaqa wuu soo ka hormaray xadiidkan bikamaali idaylkii fii baabi اlamri biاlmuxaafadati cala sunna faridii la isfaray in la dhowro la ilaaliyo sunnada ayaynu ku soo sheegnay buui wadakarna halka waxaanu ku soo sheegnay baabkii lix tobnaad ana tirmidiya qaala inahu xadiiثun xasanu صaxiix baab اlwaqaari wالsakiina wuxuu baab yahay xasiloonida iyo deganaanshaha baabkan yarka xadiid baa la socda aan ku daro alwaqaar iyo asakiina ma isku midbaa mise waa laba erayoo kale macno duwan waa laysku maandhaafay sawaabkuna waa inay kala duwan yihin asakiina waxay u laabanaysaa xubnaha dhaqdhaqaaqooda sakiinadu waa inaad dhaqdhaqaaqa iyo faraka ciyaarka aad yaraysaa la doonaya haddaad salaad ku jirto iyo haddaad masjid fadhido iyo haddaad jid haysaba jidhkaadu waa inuu xasilo asakiina waa cadam alxarakaat taqliil dhaqdhaqaaqood yaraysaa la yidhaahdaa sakiinada waqaarkuna waa in haybad ay ka muuqato shanigaada xaaladaada adan gaardaymoonin hoos fiiriso si degan u socoto miidaan leh tartiib lixaadsi xoog badan iyo cagadhulku jiid midna lama ogolo sayidinaa cumarba maalin wuxuu arkay nin dhallinyaro oo lugaha dhulku jiido tartiib qararaf ku haya markaasuu soo gaadhay wuxuu miyaad xanuunsan tahay maya xaggee laga haya meel lagama hayo si fiican u socoodhi boood bu ku bilaab wuu garaacay idabdar wey ma ogolayn maxaad cagaa dhulka ugu jiidi ood qashinku u xaaqaysaa haddaan xanuunku hayn idab baa la rabaa si tartiiba oo latifan laxaadsigu haddaan wax kaa tegaynin oodan dan ku haynin ma wanaagsano ismiskiiminta iyo ismarlinta indhaha laysdabadhiga dhulka lagu jiidina waa idabdaro kale wey socod dhaxaa la oo tartiiba alwaqaar maxaanu nidhi waa hayada iyo shaniga aad u socon ama aad u gaardinaad si xalsiloon u socoto si midaansan u socoto aadan gaardaymoynin sida dawacadii haybad kaa mooqato foorarsato dhulka fiiriso ayaa waqaarka la yidhaahdaa waqaarku waa sidaa sakidaduna waa dhaqdhaqaaqa oo la yareeyo labadaasay kale yihiin qaala tabaaraka wa tacaala waa cibaad araxmaani ilaahay addoomihiisu abarkii waa mubtada khabarkiisu ulaaika yujzoon lurfa lagaga khabar wadaada ornay wadmim aladiina yamshuuna khabar u ah mala aladiina kuwa way yamshuuna ku soconaya cala alardi dhulka hawna ay hayiniin si tartiiba latifan kibir iyo isqaadqaad iyo ma yaqaanaan yamshuuna cala alardi dhulkay ku socdaan lugaynayaan o danaysanayaan hawnan si dabacsan si nugul si tartiiba si aan kibir iyo isqaadqaad lahayn dhulkan aan lugaha lagu xaaqaynin sidii neef adhio rar wa idaa khaatabahum اljaahiluun ardaaladu iyo indheermagaradku markay la hadlaan iyo sufahaduna qaaluu yidhaahdaa salaaman war nabadgelyo warka ka goost waidaa samicuu laqwa acraduu canhu oo kale aayado la macno tahay nin indheer garad ahayn oo antarabaqash la soo shirtagay oo baa war kugu bilaabay war khayr laa ku siiy maadan soomalayn eh, iskaga tagba iskaga aamusa ha ku mashquulin وcan caaشha radi الlahu tacaalى canha waqaarkaa ka mida wey yamshuuna cala ardi hawnan waa waqaarkii waidaa khaaطabahum اljan qaaluu salaama waa sakiinadii lannu xarakaadka hadalkii afku dhan baad yaraynaysaa وcan caaشha radi الlahu tacaalى canha qaalad hooyadan waxay tidhi maa ra'aytu rasuul الlah rasuulka ilahi ma aanan arag mustajmican asagoo dhammaystirtay oo buuxsaday qau weligii daaxikan qosol daaxikan isagoo qoslaya bimacnaa nabi maxamed waa bogtay ma arag weeye tafsiirka xarfiga marar badan waa ma nabi maxamed oo qosol bogtay weligii ma arag bohida ujeetaa maa ra'aytu rasuul lahi qau qatu isagoo dhammaystirta ama buuxsaday daaxikan isagoo qoslaya qosol buuxsaday ma arag yani wuu muusoon jiray wey wuu muusoon jiray iyada sheegaysa xataa turaa ilaa la arko minhu xaggiisa lahawaatu dhamxargiisa la arko intuu qoso nabigu afka kala qaado oo qosto weligii dhamxadhgiisa lama arag bay jiri inamaa kaana yatabasamu nabigu waa muusoon jiray jiri uu muusoon dhoola caddayn uu dhoola caddayn jiray ma qosli jirin si zaa'ida hooyadan intay ogeyd bay ka hadashay cilmigeeda weeye laakiin marar badan nabigu intuu qoslay yay gowsihiisu muuqdeen oo afkiisa uu kala qaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lakiin sidaana u badnayd qoslkiisubadankiisaanuu ahaa hooyadan ay sheegtay lakiin mararka qaarkood wuu qosli jiray daxika xataa badat nawaajiduhu wakay saxaaba soo guuriyeen waa maa calimad aw ilhaalibu fii daxiki rasuulilaahi baa sidaa ah laakiin bay dhacday saxaaba badan soo guuriyey xataa marbuu nabigu maalinta aad saxaaba ugu qosliyeen yuu nabigu ku sigtay dheh inuu dhaco si u qoslayso ban la yaabay idan bashar buu nabigu ahaa ida badan akhlaaq ilaahay siiyey mararka qaarkood waa qosli jiray qosalkaad qosushaan oo kale laakiin waxaa u badnaa siday hooyadan sheegtay inuu muusoodo abidarda umudarda gabadhii la odhan jiray yaa waxay aragtay wadaadka abudarda ah oo hadduu xadiid sheego oo ruux la fadhiisto xadiid u tabiyo maa xadaa rajul ilaa tabasama lahu bay tidhi hadduu ruu xadiid u sheegayo wuu u muusoon jiray ma dhici jirin ruux la hadla isagoon u muusoonin oon dhoolla marka dambe abudarda islaam qiimo waxay tiri waxaan ka baqahayaa dadku inay doqon kuu arkaan abudarda ruux hadla hadasha waad qosli waad u muusooni waad u dhoolla caddayni dhoolla caddayntaan badan joojiba kale waa lagu dabaal laga roone lagu arki doonaa muxuu way kaa maqan tahaye maxamed kaana rasul laa yuxadiu bixadiiin ilaa tabasama lana weligayd buui nabi maxamed xadii nooma sheegin ilaa uu noo muusoon jiray hadday doqonnimo noqonayso ha noqoto bur iskaga tagad hawsha dadkoon u muusoonayna odhool caddaynana mana daynayn mansuur muctamir ninka wuxuu yidhi laba sheekhoon lahaa buuhi nin walba dabci buu lahaa maxamed bnu siriin iyo xasan albasri buu ka sheekeeyey maxamed bnu siriin buui dhan buu noo jiray wuu qosli xataa damicad caynaahu ilaa uu ilmeeyo qosol xasan albasrina waxbuu noo sheegi wuu ooyi jiray buui kaana yuxadiuna fayabki wa kaana bnusa yuxadiuna fayadxak xataa tadmaca caynaa nin walba abci baa ilaahay siiyey labadani waa labaynoo imaama ibnu sin hadduu qiimo badnayna xasan kama qiimo badno saa u ogaada hadda nin walba abcigiisi iyo akhlaaqdiisi iyo siduu weeye idan in dadka loo qoslo loo muusoodo waa wanaag marka diin iyo wanaag loo sheegahayo xumaan ma aha haddaad oydo ilmaysana waa fiican tahay laakiin iska kankeenka beenbeentun iga ilaaliya ad anay ugu baaranaysaan wallahu subxaana wa tacaala aclam waxbaan ka tegey muttafaqun calayh allahawaatu jamcu lahaatin weeyi waa dhamxarag oo la jamciyey wahiya alaxmatu waa hilibka allatii fii aqsaa saqfi fami afka saanqaafkiisa qaybta kore hilibka ku yaalla la qalka kore dhabxaragga waa taqaan meesha carabka uu qabtay makhraj ulkaafi walkaafi aad dhahdaan gadaasheeda dambe halkaas wey wallahu subxana wa tacala